waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada nadaa maalaynsarifka ayaan ku dhex jirna alcilatu saadisa alcilatu cilada cilada asaadisatu lixayda alwasfu wasfigii weeye wadalika mithaalkiina ka axmara mid gaduudan wa afdala mid fadlila wa sakraana ku marqaansan waqadbaana ku caraysan weeye wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa liictibaarihi ictibaari lwasfi wasfiga tixgelintiisa oo loo tixgelinayo sarfulmancu sarfi mancu sarfi tixgelinta loo tixgelina waxaa loo shardiyaa amraani laba arimood laba arrin saddexa loo shardiyaa hal miduu ka tegey wuxuu ka tegay wasniga ah, an yakuuna calaa wasni afcala aw faclaana ah, shardigii koobaaduu ka tegey an yakuuna alwasfu calaa wasni afcala aw faclaana sida uu kuugu mihaaliyey axmar iyo afdal waa calaa wasni afcal sakraan iyo qadbaan waa calaa wasni faclaan marka wasnigu waa inuu labadaas mid ku yimaadaa marka u maala insarifnimada waxa weeyaan loo tixgelinayo sifada shardigii koobaad uu ka tegay wayushtaradu waxaa loo shardiya lictibaari ictibaari wasfi wasfiga tixgelintiisa oo loo tixgeliyo fii manci sarfi sarfiga mancintiisa amraani laba arrinaa loo shardiyaa laba arrin axadunaa labada midkood al asaalatu asalnimo weeye waa inuu wasfigaanu asal yahay sifanimadiisu waa inay asal tahay falow kaanat ilkelimatu kelimadu hadday ahaato fil asli asalka isman ism hadday ahaato oy markii hore ism aheed uma daracad ay u soo dirido lahaa kelimada alwasfiyatu sifanimo lam yuctada la tirsamaa bihaa sifanimadaas ma la tirsanayo sarfi laguma manci karo wadalika mithaalkiina kamaa idaa akhrajta safwaan safwaan haddaad ka bixid oo kale weeye iyo wa arnaban can macnaahuma macnahoodii alasli asalka loo nisbeeyey macnahoodii asalkaa inaad ka bixdo safwaan iyo arnabad wahuwa macnaha asalka ahaa alxajarlamlasu waa dhagaxa sisibta ah oo safwaan waa dhagax sisiba macnihiisa asalkaa iyo walxayawaan lmacruufu xayawaankii la yiqiin arnabna waa xayawaankaas la yaqaan waa bakayle waa bahalkaas duurka joogo la yaqaan oo ugaarka haddaad marka ka bixido macnahoodaas asalkaa oo wastacmaltahumaa aada u isticmaasho bimacnaa qaasin ku qalbi qalalan qasinka waa safwaanki macnihiisi oo loo isticmaala qaasin qalbi qalalan iyo wa daliilin ku dulaysan arabkiina waxaa loo isticmaalaa daliil bimacnaa daliil oo faqulta aad tiraahdo haadaa qalbun waa qalbi qalbigoo safwaanun angegan qalbi qallabsan oo angagan wey wa haadaa kanuna rajulun waa nin arnabun oo dulaysan waa nin dulaysan fa inaka adiga tasrifu waad sarfine humaa safwaan iyo arnab maanta macnaheedu wasfi waaye hadda fiiri safwaan macnaheedu maanta waa qaasi oo wasfi waaye siyatu alfununa waa ku jira arnab maanta wasfi waaye waa daliil waxaana weeye wasmulficla ku jiro afcalu ku yimi haddana maalansarif ma noqonayaan fa inaka adiga tasrifu waa sarfini humaa labadaas isim maxaa loo sarfinaa licuruudi lwasfiyati wasfinimada soo dirinta ay fiihima dhexdeeda kusoo dirday wasfinnimadoodan asal ahayn wasfinimadooda aan asal ahayn athani shardiga labeeya allaa taqbala kalimatu kelimadu waa inaysan aqbalin taa ataniii dhadigaynta tadeeda taa atanii waa inaysan aqbalin oo waxaa la rabaa afcala hadduu yahayna faclaa waa inuu muanafkeedu ku yimaadaa hadduu yahay faclaanna faclaa waa inuu muanafkeedu ku yimaadaa meel kale inu aada mabl ogolada Ah, hadii uu waslficilku ku yimaado afcal waxa la rabaa muanafkiisii facla inuu ku yimaado hadduu muanafkiisu ku haduu mudakerkiisu ku yimaado faclaanna muanafkiisa faclaa la rabaa sakraan sakraa qadbaan qadbaa axmar ah, xamraau marka ta marna looma ogola labada wasi midnaba haddiiba la arko muanafkiisaoo taugelaydo mudakerkiisuna sarfi ma manci karo mudakerkiisu sarfi ma manci karo marka ahaani shardiga labaad allaa taqbala kalimatu kelimadu waa inaysan aqbalin taataniinti dhadigaynta tadeedii falihada saas darteeda taquul waxaa leedaha marartu waxaan soo maray birajulin nin rajulko curyaanin oo qaawan fiiri curyaanin oo qaawana iska leedahay hadda curyaan sifo waayo waa jiisba siatu alfunuunna waa ku jirtaa laakiin sifadan maanta lama tixgelinayo maxaa dhacay haddee curyaan muanafkiisiiya curyaana tu waxaana la rabay inuu faclaan ku yimaado muanifkiisu faclaa ala rabay kuma imaanata alagr iyo warajulin aan soo maray rajulko armalin garoob ah fiiri armalin ad hadda iska leeda waa munsarif waa wasn ficilo waa afcal sifana waayaho waa garoob laakiin haddana waa munsarif maxaa yeelay afcal sifada ku timid wasnigeedu mudakerkii muanaf xaala rabay faclaa u inay ku timaado kuma imaana armalatu amanafkay ku ta ay gashay muanadkeeda marka sarfiga ma manci karaan bisarfiyaad ku leedaha labadaba labada waa sarfine curyaanin armalin bisarfiyaad ku leedaha taqulu ku tacalluj liqowlihim liajli qowlihim hadalka ay yidhahdeen darteedaad ugu leedahay fi lmu'anafati curyaanatun gabar qaawan wa armalatun gabar garoob ah ay yidhaahdeen wadaalikaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi sakraan sakraan khilaafkiisa iyo wa axmar ayaga ta lama gelsho muanadkooda faina muanahuma muanadkoodu sakraa weeye waa sakraanka muanadkiisii wa xamraa-u weeye biayri ta inayna ahaadeen alcilatu saabicatu cilada toddobayda aljamcu jamci weeye wa shardu shardu jamci jamca shardigiisa an yakuuna wa inuu ku sugnaado calaa siiqatin siiqo siiqadaasoo laa yakuunu calayha korkeeda aysan ahaanayn alaxad mufrad yaalku siiqo aan mufrad ku imaanayn wa inay ku yimaadaan wa shardu shardu jamci jamca shardigiisa an yakuuna kownuhu ahanshadiisa wey calaa siiqatin siiqo uu ahaado siiqadoo laa yakuuna calayha korkeeda usan a aysan ahaanayn alaxaadu mufradyaalka wa huwa jamcina nawcaani laba nooc weeye mafaacilu weeye ka bedelo wadalika mithaalkii ka masaajida masjidyaaliya wadaraahima shirmaad weeye iyo wa mafaacilu weye wadalika mithaalkii ka masaabiixa faynusyaal iyo wadawaawiisa daawuusyaal wey hmm, daawuus waa shimbir magaciisa alcilatu thaaminatu cilada sideedeyda aziyaadatu weeye walmuraadu shayga loola jeedo biha ziyaadada alif wanuunu waa alif iyo nuun aliftaas iyo nuuntaasoo azaa'idataani dheeraad ah naxwu sakraan iyo waa cuhmaan sakraan waa siyatu alifunuun maca alwasfi cuhmaan waa siyatu alifunuun maca alcalam alcilatu taasica cilada sagaaleyda ah ataniiu waa dhadigeyn wa huwa taniiku calaa alaaati aqsaamin qabyaalaa saddexa korkooda ku sugnaaday saddex ayuu ahday taniiku taniiun dhadigeyn bil alifi lagu dhadigeeyo isagoo cilo kale uma baahna keligiisu sarfiga mancina weligii shardina maba leh wadalika mithaalkii ka xublaa wa alifu taniiu lmaqsuura wa saxraa alifu taniiu mamduuda iyo wa taniiun dhadigeyn bitaa ta lagu dhadigeeyo ka dalxata iyo xamsata taadaasa ku jirta si kale ma ahna muana taadaasaa lagu dhadigeeyey iyo wataniisun dhadigeyn bilmacnaa lagu dhadigeeyo ka zaynaba iyo wa sucaada hadda zaynaba iyo sucaada lafdiga tanii kuma jira lakin macnahay ka yihiin wuxuu ka tegay taniifun bihima in tada iyo macnaha laiskugu daro sida faatima ta oo kaleeto waayahay wa tahiilulwali kan ugu horeeya saamayntiisa oo taniif bilrif kaas markuu malansarifnimada saamayna minhaa alaaada xaalu ka mid yahay wa taiiru awali midka horeeya saamayntiisa minaa alaaada xaalu kamid yahay fii manci sarfina uu saameeyo laazimu waa joogto mulaqan xaal uu yahay kala qaad la-aan maba la kala qaadayo wax shardiya male wax shardiya male min gayri shardin xaal uu ahaaday uu saamayna wax shardiya male marba alifutani hadii la helo sarfiga mancin kamaa sayati sida noo imaad doono ku yii kamaa sayati sida noo imaad doono wa tahiiru thani midka labaad saamayntiisa midka labaad saamayntiisa oo waa maxay waa taniiun bita taniiun bita wa tahiiru thani kan labaad saamayntiisa mashruudun waxaa loo shardiyaa bilcalamiyati calamnima loo shardiya kamaa sayati asna waa sida imaan doonta asna waa sida imaan doona waa noo soo socdaa waa in calamnima la jirta bal xataa waxa weeya waxaad maalay una nakiro yahay sarfiga ma mancinayo ma mancinayo wa tahiiru halithi midka saddexaad samayntiisa oo ah taniithun bilmacnaa taniith oo bilmacnaa ah taniithun bilmacnaa ka tahiir thani kan labaad samayntiisu lamid yahy kan labaad waa maxe kan labaad waxa weeyaan waa taniithun bita midkii tada lagu taniifiyey sida dalxata iyo xamsata kaasuu lamid yahy taniithun bilmacnaa hal shayu laakiin uga duwany waa kana walaakinahu taniiu bilmacnaa taaratan mar yuairu waa sameeyaa sarfiga mancintiisa wujuuba manci sarfi walaakinahu taniiu bilmacnaa taaratan mar yuairu waa samaynaa wujuuba manci sarfi sarfiga mancintiisa waajibnimadeeda wa taaratan marna yuairu wuxuu saamaynaa jawaasa jawaasa manci sarfi ah, ayuu saamaynaa falawalu midkaa horeeya oo wujuuba manci sarfi ah mashruudun waa mid loo shardiyey biwujuudi waaxidin mid helintiis mid kaasoo min alaaati umuuri ka mid ahaaday afray aheyd saddexu sheegay miduu ka tegey wahiya saddexdu waxay tahay ima ziyaadatu dheeraad calaa alaaati axruf inuu ka siyaado ka sucaade iyo wazaynaba khalaas markaas waajibu waa wujubu manci sarfi wey wujubu manci sarfi wa imaa taxaruku lwasadi xarafka dhexeeya xarakoobidiisa inuu yahay wadalika mithaalkii ka saqara iyo walada oo kale wey wa ima alcujmatu cajam inuu wadalika miaalkii kamaaha magaalada la yidhah iyo wajuuratan la yidhah iyo waximse magaalada la yidhah iyo wabalka magaalada la yidhah wey waa asmaau buldaani marka muxuu ka tegey waxa weeyaan wa imaa manquulun min min almudakari ila lmuanafi kaasuu ka tegey oo haddaad gabar u bixido zayd asmaa waxa weeyaan waa wujubu manci sarfi waa waajib waani mid ka oo ah jawaasu manci sarfi fii maldii kiu ahaaday caddaa kasoo haray dalika madkuurka kii shuruudaas laga helay wixii kasoo haray wey oo afartii shardiya laga waayay wadalika mithaalkiina ka hinda wey hinde oo kale wa dacda oo kale wey wa jumla gabadha la yidhaha wey saddexdan oo kale iyo wax alla wixii la mid ah waxa weeyaan saddex arab kama badna lexda kama xarakaysna cajami maahan mudakarna lagama yejuusu waxaa ku banaan fiiha amilada asarfu sarfi iyo wacadamuhu labada waa ku banaanya waqad ijtamaca alamraani labadii amar waa kulmeen sarfi iyo cadamu sarfi fii qowli shaaciri shaacirka qowlkiisay ku kulmeen ou yidhi lam tatalafac ma aysan xiran dacdun gabadha dacwada la yidhaahdaa bifadli mi'zariha googoladeeda intii ka hartay ma xiran walam tusqa lamana waraabin dacdu gabadha dacdo la yidhaahdo fil culabi haruubyaa laguma waraabin ah, lamta talafac ma aysan xiranoo ma duubsan dacdun gabadha dacdo la yidhaah bifadli misarihaa googoradeedii hoos ka googo'day intii ka soo hartay ma aysan duubsanin mara cusubay iska qaadataa gabadh reer magaalo shan labisle iyo toddoba labis walam tusqa dacdu dacdo lama waraabin fil culabi haruubyaal haruub ri looguma soo lisin reer magaalo wey qudaar cuntooya ee waa haruub caana looguma lisin ha gabadha wuxuu ku amaanaa inaysan nolosha reer magaalka ku nooshay gabadhu oysan nolol reermiyi lahayn gabadh waxay mara qeyb ka baabada qeybtii kale duubsayda maaha ee dhowr labisay kala bedelay leey haruubna caana looguma lisin leeyahay qudaar ku nool wey lam tatalafac ma aysan duubsan dadun waa la sarfiifiiri dadun bifadli mizariha gogoradeeda dheeraadkiisii walam tusqa lama waraabin dadu waa malansarifkii waa malansarifkii fil culabi haruubyaa laguma waraabin haruubk waa midka xoolaha lagu liso fa haadihi tan waa dhama sagaalka cilo fa haadihi tanu jamiiculcilali cilooyin dhammaantood weeye waqad ataynaa waa nimid calaa sharxa sharxigeeda sharxan sharxan sharxnay sharxaasoo yaliiqu u cunanma bi hada lmukhtasari kitaabkan yarkaa ma anaan dheedheen oo kuma anaan faafay kitaabka waa mukhtasare mid weyn hamoodi uma iclam ogow anahaa cilalkii uma iclam ogow anahaa ana alcilal cilalkii calaa alaaati aqsaamin qaybyaala saddex korkooday ahaadeen aw alawalu kan ugu horeeya maa shay way yuahiru samayna waxdow keligiis xaliyo oo sarfiga manciya walaa yaxtaaju aan u baahnayn ila ndimaami cilatin cilo u dunmideed cilada wahuwa kaasu shay-ani laba shay weeye aljamcu jamci weeye iyo waalifu taniihi iyo waalifa taniihi dhehe waalifa taniihi taniidka labadiisii alif alifu taniihi maqsuura iyo alif taniih mamduuda waa muhane marka wa alifa taniihi aleeda wathani mid ka labeeyo ah wathani mid ka labeeya maladii kii weeye yuahiru saamaynaa bishardi wujuudi lcalamiya calamnimo in la helo shardigeed wa huwa midka calamnimo shardigeed tairka ku yeelana alaaatu ashyaa sheelo saddexa weye ataniiu tanii taniikaasu biqeyri alif ahday o watarkiibu tarkiibkii masjiga ahayn weyhi lagu khatimin labo wlcujmatu saddexdaas calamnimo haddaysan helin sarfiga ma manci karaan xataa sifa waxba tarimi ay sifa waxba tarimi naxwu faatimata wa zaynaba wa macdi kariba wa ibraahiima oo kale wey faatima tanii iyo calab zaynaba tanii iyo calab laakiin waa kala duway ah, macdi kariba tarkiib iyo calab ibraahimna carab iyo cujum wa min hama sidaas darteed insarafa waxaa sarfoomay san sanjatun sanjadu waa bir oo yaroo kaban oo lagu garaaco qolooyinka muusiqiyada ee garaaca labadaas farood suulka iyo fartaas dhex gelina markaasu garaaca kabanuu ka dhiga ama musta laba isku egway mid walbaaba saxan yaray afka ka leeda meeshaana meel fartu gashay leeda marka tan fartu gasha tanna waa gasha markaasuu saas iskugu garaaca markaasuu saas iskugu garaaca markaasuu codadka ku kala bedela Ah, sanjadooa marka soomaaliya nool ma isticmaalno anagu hadda manihin fanaan marka hadda fiiri sanja sanja ma ujeedaa waa munsarif laba cilaana ku jirta labaa ku jirta ah, sanja waaye oo bifatxi sad ah, ah sanja bifatxi sad sanja weeye wa in kaanad haba ahaato muanaan muana muanadko ajamiyan ajami loo nisbeeyey laba cilaa ku jirta laakin labada cila alkay u laabay mataqaan lafdi lafdiga labadu u laabay maxaa yl taniifkuna lafdiga ulaabana cajamnimaduna lafdiga ulaabana marka calam ma ah calamnimadiyaa la waayey shan cilo hadday gashxata waxba u tarin mar haddii calamnimadii laga waayoy taniisaa ku jiray calamnimo wax ahayn oo kale wax u tari maayo marka hadda waana cajami waana muana laba cilaa ku jirta laakiin labadood waxay u wada laabayaan lafdiga xaggiisa xabad u tarime iyo wa sawlajan bakoorad bakooradna ayadana waa la sarfiyey sawlajanun ala iska leeyy waa la saafiyey wain kaana acjamiyan ajamiba ha ahaado ajamigaasoo daa ziyaadatin weliba siaarifanuna ku jirta laba cilaa ku jirta laakiin labadaba lafdiga ulaabay labada cil xaa shardigeed midna inay lafdiga u laabato midna macna hadda siaatu alifanuunku lafdiga u laabana ajaminimaduna lafdiga ulaabanay laa lafdigan ajamigu dejiyeen maxaa laga waayey carabnimo waa iska munsarif waa muslimatun fiirihe muslimatun laba sifaa ku jirta waa sifo oo macnawiya weliba iyo taniiun bilafdi labadiibaa ku jiraan xabadu talim weliba waa taniiun bihima wey xataa bilafdi kalima muslimatun gabar muslimadaa lwe taniiun bihima wey laakiin sarfiga laga mancima maxaa dhacay hadde sideeda taniifka calamnimu la shaqeeya waa inuu calam helaa iyagoo muslima wa in kaana haba ahda muslima muanaan muana muanaka wasfan wasfi ah maxaa sarfiga maxaa loo sarfiyey lintifaa'i lcalamiyati calamnimo weynta la waaye darteed Ah, weynta la waayey ayay u sarfoomay dhe min hama insarafadaad ku tacalujina lintifaa'i lcalamiya calanimada weynta la waayey darteeday u sarfoomeen fiihina dhexdoodaa laga waayey ah, dhexdoodaa laga waayey athali nuuca saddexeeya oo cilalka ka mid ah maa shay wey yucairu sameeya bishardi wujuudi axadi amrayni laba arin midkood in la helo shardigeed laba midku helasa waa la shaqayna ku helaba diidime athaaliu midka saddexeeya maa shay wey yuairu saamaynaa bishardi wujuudi axadi amrayn laba amar midkood helideeda helida shardigeedu ku saamayna alcalaniyati calanimo aw ilwasfiyati sifanimo labadaas mid waa inuu helaa wa huwa midka ku saameeya labada mid kamida alaaatun waa saddex aydan nogo sheeg alcadlu cadligii wey iyo wlwasnu iyo waziyaadatu ziyadatu alifnuun mihaalu tahiirihaa cilooyinkaas haada cilooyinka u mihaalu taiirihaa ilaa saddexdan waa cilooyin alcadlu wlwasnu wasiyaadatu soo cilooyin maha mihaalu taiirihaa cilooyinkaa saameyntooda mihaalkeedii maca alcalamiyati calamnimo la jirkeeda ay saameeyeen cumaru weeye wa axmedun weeye wa salmaanu weeye cumar cadli iyo calam axmed wasnuficl iyo calam salmaan siyatfunuun iyo calam wa mihaalu taiirihaa cilooyinkaa saameyntooda mihaalkoodii maca sifati ay saameeyeen hula hulaatha wa axmara wa sakraan hulaatha wa cadli iyo sifo axmar waa waxa weya wasnulficil iyo sifo sakraanna waa ziyaratu alfunuun iyo sifo baabun haadaa kanu baabu waa baab atacajubu la yaabkii low tacajubkiyay siiqataani laba siiqo u sugnaadeen maa afcala saydana u sugnaaday wa icraabu icraabkiisuna maa mubtada weey mubtadahaasoo bimacnaa shayin shay ku macna ahaaday shaygu cadiimu wey wa afcala afcalana ficlun ficil weeye ficilkoo maadi maadi ah ficilkoo faaciluhu faacilkiisii damiirun damiirun uu yahay damiiru ma ma damiirkeedu yahay isku idaafe ma damiirkeeda macnaha ma damiir u laabay wa zaydan zaydana mafcuulu bihi wey waljumlatu jumladuna khabaru maa weey iyo wa afcil ayaa usugnaaday ku cadaf ma afcala iyo waafcil bihi a usugnaaday waafcil bihi wahuwa afcil bi bimacnaa maa afcalahu ayuu la macno ahaaday wa aslu asalkiisu wuxuu ahaa afcala ey saara daa kada saas mid u saaxiiba ayuu ahaaday saara wuxuu ahaaday daa kada kaas mi saas mid u saaxiiba ka aqadalbaciiru ratigya bura bixiyo kale weeye buru yeesha geela meelaa nabar inta ka soo baxo u dilaaco ah, maal iyo dhiig soo buro maa ah, geela miyaan nabar miyaan kasoo bixin oo buuran oo dilaacin kadib hayxaa layidha gooyi gooyi waa kasoo bax weyne waa kasoo bax miya marka <laughs> isu war wax geel ilaali jira ma nagu jiraan miya maca la yidhaha he maba midda dilaacayda marka ah. ah. kaas dilaacay w midaan dilacin kanu maaha waa midka dilaacayo kasoobax ay carabiga ku tilmaam khuraaj ay leeyihi waa kasoo ay leeyihi mm-hmm. ee geela kasoo bixiisa anaan weliga maqaade geel lamahaji malahaji an ya macahaas weeye warkaas waa dhamaaday macaan hadda kadib ku wadayna <laughs> hataa khuraaju ba leeyahy carabiga laftigiis waa namar inta soo baxa dilaacayo wey mhm. marka waa macahaas wey waayahay marka waxaa laleeyahy saara daa qubatin waa mid maca u saaxiibaa laleeyahay faquyira lafdu lafdigia marka la bedelay lafdigii ahaa afcala maa afcalahu lafdigii ahaa aa la bedelay markii la bedelay oo afcil laga dhigay afcil waxay u egtahay siiqo amr marka waa fool waa la bad markaasaa ba lagu siyaadiy isimka ka dambeeyey waziidat ilbaau waa lagu siyaadiyey fi lfaacili liislaaxi lafdi lafdiga in la hagaajiyo darteed fa min hama sidaas darteeda way waajibtay bacdii hunaa halkan wadalikaasuna multamisun waa mid ku dheehan bikhilaafiha bacda khilaafkeeda fi faacili kafaar xaalay ku sugan tahay wa inamaa wax kaliman yubnaa waa la bineeyaa ficla tacajubi tacajubka labadiisa iyo wasmu tafdiili min ficlinaa laga bineeyaa ficilkoo hulaaثiyin saddex raf loo nisbeeyey ficilkoo muhbatin la sugay ficilkoo mutafaawitin kala tagsan ficilkoo taamin dhammaystiran ficilkoo mabniyin lilfaacil loo dhisay ficilkoo laysa smu faacilis ism faacilkiisu calaa afcala usan ku sugnaan baabu taajub ahaa baabun hadakanu baabun waa baab atacajubu tacajub maxaa la yidhaahdaa tacajub tacajub waxaa la dhaha inficaalun yaxdudu fi nafsi cinda shucuurihaa biamrin khafiya sababuhu ow kharaja can nadaairihi ow kharaja can nadaairihi waxaa la yidhaahdaa tacajub inficaalun yaxdudu fi nafsi waa dareen nafta kusoo dirina dareen oo nafta kusoo dirina wey dareen oo nafta ku imaana wey inficaalun yaxdudu fi nafsi goormuu ku imaanaa cinda shucuuri biamrin khafiya sababuhu cinda ashucuuri naftu markay dareento biamrin khafiya sababuhu arin sababkiisu uu qarsoomay sababta uu sidaan la noqdaa kaa qarsoon cinda ah. ashucuuri biamrin khafiya sababuhu oo kharaja can nadaa'irih ama sababkiisu ma qarsoono sababkiisu waa kuu cadya laakiin ashyaadii lamidka ahaa ayuu siyaado ka wataa sababtu marka ashyaadii lamidkaa dheeraadka uga leeyahay oo uga baxay taasaad la yaabanta marka asbaabta keenta labadaas marka waa inficaalu yaxduu fi nafsi cinda shucuuri biamrin khafiya sababuhu ow kharaja can nadaairi taas weeyaan tacajubkaas aan tilmaamaynaa waa midka makhluuqa amaa allah tacajub lagu sifay karaa mutakalimiinta ee shaacir waay my ahlu sunuhu waa kala qaadan iyagu waa kala qaadan waa kala qaadan waxay leeyihin tacajubka laba sababooda keenta sidaan hadda daabitka ka ogaanay waxa weeyaan bian khafiya sababu sababta arrintan keentaa kaa qarsoon saasaad ula yaabeen waa kuwa yidhahda idaa dahara sababu badala alcajabu mar hadday sababtu muuqato cajab waa dhammaada idaa dahara sababu badala alcajabu taas waa mid kaas ilahay mustaxiilu ka yihi maxaa yele kama qarsoomi karaan waa caliil kaas ilaahay laguma tilmaami karo mustaxiiluuna ka yihi midka ah inuu shaygaanu nadaa'irtiisa ka baxsan yaho ka gudbay kaas ilahay isagaaba isku tilmaamay bal cajibta wayasharuuna soo qira maaha qiro kaloo sabciya waxay tahay bal cajibtu anaaba yaabu alla yidhi wayasharuuna ayagoona iska jeesjeesaan bal cajibtu waa qira sabciya soo ma jeedin bal cajibtu weeyada waa mutakalim waana alla waxa hadla soo ma jeed axaadiistana ku badanta ah, mid iyo laba maaha marka sunnada sunada ku sugan taajub ilahay isku nisbayna ama nabigu u nisbayna soo ma jeedid saas darteed tacajubkaas waaqe waxa weeyaan maa kharaja can nadaairihi wey shay nadaairtii lamidkayd ka gudbay wey laakiin ma ahan sababkaa qarsoonaada ilaa ilah wax kama qarsoonaadaan marka saasaysan u kala garanayno taasaa waxay ku keentay jahligaas oo ku keenay inay ka anfiyaan kii kitaabkii sunnada ku sugnaa oy kii kale kala mid dhigaan oo labadooda ay kala kala saari karin maxaa caqligay ayagu ka qaadayaan sifaad iyo waxa ilahay u laaqaya waxaan laaqahayn ahlu sunnuna kitaabkii sunnada ka qaadaya marka shataana maa baynahuma baabun haadaakanu baabun waa baab atacajubu tacajubkii lahu tacajubkiiay usugnaadeen siiqataani laba siiqo laba siiqu iska leeyay tacajubka waxaa loo qaybiyaa waa arki doonaa kitaabku noogu imaana sharxee mubawabun wa hayru mubawabin mubawabun fi naxwi labadaas siqu leey ayru mubawab xasri male sharxu hadda noogu imaan insha allah maa afcala usugnaaday ka bedelo marka maa afcala zaydan wasrigaas waa leey wa ixraaru ixraabkiisu maadu mubtadan wey mubtadahaasu bimacnaa shayin cadiimin shay weyn la macnaa wa afcalana ficlun ficil weye ficilun maadin wey ficilun ficil weeye ficilko maadin oo maadi ahaa ficlun maamaadu maadin hadda waxaan ka sifaynaynaa ficlun haye saa looga sifeeyey maadin ficlun weeye mawsuufkeeda sifadiina waa maadin maadintaan maadintaan soo lama rabo sifadu inay mawsuufka ecraabka ku raacdo allah yubaari fiika maadiyuna ehed saas weeye waa rafcisan yahay ah, iltiqasaakireyna loo xadfa ya-di jazaka allahu khayr ficilkoo maadin maadia ficilkaasoo faacilu faacilkiisu damiiru maa maada damiirkeeda u yahay macnaha damiir maada u laabayo wey oo ku asturan afxalada dhexdeeda wa zaydan zaydana mafcuulu bihi weeye waljumlatu jumladaas marka ficil iyo faacilkii mafcuulka waljumlatu jumladuna khabaru maa maadii mubtadada khabarkeedii weeye wa afcil bihi a u sugnaaday waa wasnigii labaad wa huwa afcil bihi bimacnaa ma afcalu ayuu la macnayay xagga macnaha wa aslu asalkiisu wuxuu ahaa afcala ey saara wuxuu ahday shaygaas mid u saaxiiba kaakadalbaciiru ratigiya naca bixiyey weeye oo wuxuu noqday mid buul weyn halkaas ka soo baxo maalo ka daabato ay saaradaa qudatin maca mid u saaxiiba ayuu noqday dhe faquyiro lafdu lafdigiiyaa la bedele oo lafdigii afcala uu ahay afcil a laga dhigay suurad amara loo ekeysiiyey amarna kama gadaal maro is marfuuco daahir ma ka gadaal maro marka xoogaa foolxumaa ka imaatay haddii afcil laga dhigay ism daahir in laga dabamariyo marfuuca waziidat ilbaa bada saasaa loogu siyaadiy filfaacil faacilka maxaa loogu siyaadiy liislaaxi lafdi lafdiga in xoogaa la hagaajiyo la qurxiyo afcil bihi saasaa loo yiri asmic bihim waabsir ah. fa min hama sidaas darteeda lazimat way laasimtay bacdii hunaa halkan waxa weya afcil gadaalkeeda waa laazim bacdaas waa ziyaado waana ziyaada laazima ziyaada laazimaha ah leedah laakin kafaa bilaahi bacda la gelshaa waa ziyaada kayru laazima maaa marmaraa laga baxi kara wakafa laahu lmuminiina soo ma ahayn wa taasba waa laga bixi kara kafaa faacilkeeda bada laga dayi kara ashcaarta carabtan waa ka buuxda wadalika luzuumkaasu multamisun waa mid ku dheehan bikhilaafihaa bacda khilaafkeeda fi faacil kafaa xalay ku suganta kafaa faacilkeeda bada la geliyo luzuumkan waa khilaafsanta taasu laazim ma waa laga xadfi kara inamaa wax kale maaha yubna waa la dhisaa ficla tacajubi tacajubka labadiisa ficil iyo wasmu tafdiili ir ismu tafdiilkii shuruuddiis wax tana iyo wasmu tafdiil ismu tafdiil min ficlina laga dhisaa toddoba shardiyaa laga rabaa hal shardiyuu ka tegay mutasarifin inuu yidhahda laraba ka bilaababa oo laasimka ficilka jaamidka lagama dhiso sida casa iyo leysa ma laga dhiso min ficlin mutasarifin waa shardiga koobaad muhbatin ficil la sugay ama ha ahaado mid nafyiga laazima ama ha ahaado mid nafyigu marmar kusoo diriyo marnaba lagama dhiso ismu tafsiir iyo ficli tacajub midna laba shardi muta hmm. hmm. ah, ficilko hulaatiin dhe horta mutasarifkii shardiga koobaad nooga dhig min ficlinaa laga dhisa dhisaa ficilkoo mutasarifan ko ficilko hulaahiyin saddex araflaa rubaaci khumasi sudasi lagama dhiso ma laga dhiso waa shardigii labaad ficilkoo muhbatin la sugay manfi lagama dhiso ficilkoo mutafaawitin macnaha ku kala tagsan ficil lagu kala badi karo maata lagama dhiso ha ma amwata ma dhii karti maxaa dhimasho badi hal maru dhintay isaga shan goor dhintay mayadaa lagu kala badi karaa dhimashada laguma kala badi karo waa in lagu kala badi karaa ficilkoo taamin oo taam ah kaana iyo khawaadeeda naaqis oo dhan lagama dhiso ficilkoo mabniyu loo dhisay lilfaacili mabniyu lilmajhuuli ficli ah lagama dhisi karo ma laga keeni karo ismu tafdili litaajub yarxamuka allah cabdikariim maraa waxaa la yidhi waxa jirtaa laba ficiloo ayagu shaada oo laga keeni karo ismu tafdiil ayagoo majhuul ah eh. labadaasaa lagaa raba adig labadaas wey labadaas wax aan ahayn in ogola oo majhuula ah in laga keeno mhm. waayahay ficilkaasoo shardigii toddobaad laysa ismu faacilihi ism faacilkiisu calaa afcal usan ku imaanayn afcaasha wasfigoodu ism faacil marka lagu leey sifa mushabaha waa ku jirtaa ism faacilkooda iyo wasfigoodao dhan uusan afcala ku imaanayn ee xamiro oo kale lagama dhisi karo ma axmar ma dhigi karti maxaa yeelay wasfigiyaa ku imaana axmar wasfigiyaa ku imaana iyo camiya waa indhabeelo oo kaleta acma wasfigiyaa ku imaana sifadii mushabahda aa ku imaanaya sharax atacajubu tacaajubku tafaculun tafacul weeya min alajabi ka ahaaday tafacala tafaculan soo maaha masder oo waxa weeyaan min alcajab ka yimid wey walahu taajubkiiyay usugnaaday walahu tacajubkiyay usugnaadeen alfaadun alfaad alfaadoo kaiiratun fara badan alfaadoo hayru mubawabin aan loo baabayn lahaa alfaada fi naxwi naxwada dhexdiisa looma baabaynba wadalika miteelkii ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sareeya kayfa side waa yaabe takfuruuna bilahi ilahay ugu kufrayda wa la yaab leh allihii inin abuur inin risaaqayo inin dilayo inin noolaynaya inaad ku kufridaan iyo wa qowlihi nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam subxaan allah uu yidhi nabigu ilaahi baa nuqsaanay ceeb ka fog in almumina muminku laa yanjusu ma najaasooba xayan xaalu yahay walaa meyitan xaalu yahay subxaan allahi nabigu shay walaal la yaabta daarat allahu akbar waa dhigi kartaa waana taajub nabigaaba yidhi sala allahu alay slam ijcal anaa daata kamaa lamidaat amwaad markay yidhaahdeen allahu akbar inaha sunan waa wadadii waa wadadii isku ku baadiyoobi jire baraka baraka raadi hmm. waa wadadii saas y banu aadam orta waa cajiib hal wado un ku socda ilaa hal macalinay wada leeyihiin ism isna mowyr waa mid huwa macalinkoodii ha way isku soo dhacayaan iyag iyo gaaladii kale ha mana warn iskama hayaan aa keena hal macalinaas ay kasoo wada takarujeen macalina hal dugsiyi kasoo ibliisaa soo wada baray waay iyo wa qawlihim ka qawlihim waxa weeyaan carabta hadalkooda ay yihahdeen lilah ilaahay buu usugnaaday daruhu ninkaan caanuhu ku barbaaray caanaha qof walba caanuhu ku barbaaray alla iskale soo maaha midkan tacajuba marka ku jira dadku si gaara uu sifo gaar u dheeli ilaahay baa iska leh caanuhu ku barbaaray farisan min jihati faris xagga farasfulnimada siuu ninkaan fardaha ugu dagaalamo ha wax caadiya ma ahan caano lama dhigi karo wuxuu ku barbaaray iyo wa qowli shaacir ou yidhi yaa sayidan sayid kanow meeshaan fiiri yaa sayidan sayid kanow waa nakiro maqsuuda markaas wuxuu u isticmaalay sida nakiradii kayr maqsuudadaha ilaa tacajub nuuxuu ka rabaa meesha markaas waa nakiro maqsuuda kayr maqsuudan u isticmaalay marka shicirkaa sidaas yeelaya yaa sayidan sayidow maa shaygee anta adugu aatay maada waa mubtada antana waa khabar ma shaygee anta adugu aad tahay oo min sayidin sayid ah eh. waa tamiis man sayiduna sayidko muwadaca alaknaafi garbihiisa la goglay muwadaca sayidanta hora laga sifaynaa sayidkaasoo muwadaca alaknaafi garbihiisa la goglay ama dhinacyaalkiisa la goglay wuxuu ula jeedaa nin dulqaad badan ha nin dulqaad badan hayin oho la iskaga dul socdo dulqaad badan sayidkaasoo raxba diraaci dhudhunkiisu waasax yahay waa deeqsi ula jeedaa gacantuu saas u taaga maa wax gacanta isku laabanayo marka maxalushaahidku waa maxay maa anta min sayidin waad kaasa tacajubku maa shaygee anta adugu ad tahay wax lala yaabaa tahay oo min sayid xagga sayidiyaalka horta dhinacaad uga jirta adugu waa kula yaabaybe qiimo badnida maa shaygee anta adiga ad ah. oo min sayidin sayid ah intaas wey tacajub raggaas uga jira yaa sayidan sayidkaanow maa sheegee anta adiga ad tahay oo min sayidin sayid ah sayidkaasoo muwada alaknaafi garbihiisa la goglay sayidkaasoo raxbad diraaci dhudhunkiisu waasaciya wlmubawabu ayru muwab mubawab halkaasaan kaga gurubn uga gudubnay halkaanaan ka galnay marka wlmubawabu midkii la baabeeyey fi naxwi naxwada dhexdiisa lagu baabeeyey lahu mubawabkay u sugnaadeen siiqataani laba siiqo ka bedela maa afcala usugnaada iyo waafcil bihide ah, ya ha wayn ka maqan tahay ah, intaas wayn ka maqan tahay eh, walmubawabu kii la baabeeyey fi naxwi naxwada lagu baabeeyey lahu mubawabkaasay u sugnaadeen siiqataani laba siiqo siiqataani mi mise siiqata siiqataani soo maahan siiqataani waa maa afcala zaydan au sugnaade ka bedelo iyo waafcil bi labadaasa usugnaadeen labadaasa usugnaadeen walmubawabu kii la baabeeyey fi naxwi naxwada dhexdiisa lagu baabeeyey lahu mubawabkay usugnaadeen siiqataani laba siiqu leey maa afcala a usugnaaday ka bedelo maa afcala zaydan a usugnaaday iyo waafcil bi fa ama siiqatu siiqada siiqada alulaa ee horayda famaa maadu ismu ism wey ismkoo mubtada mubtadaa waktulifa waxaa layskugu khilaafay fii macnaha maadaas macnaheeda calaa madhabeyni laba madhabaa layskugu khilaafay axadumaa labada midkood annahaa maadu nakiratu nakiro wey nakiradoo taamatun dhamaystiran nakiradaasoo bimacnaa shayin ahaatay wa calaa haada alqowli qowlkaas haddaan qabano nakira taama inay tahay famaa shayga bacdaha gadaalkeeda ku sugan oo ah axsana zaydan ah amase afcala zaydan waxaa ka dambeeya jumlada ka dambaydaa huwa alkhabaru waa khabarka jumladaasa khabar hadii la yad waa nakira taama maa waxaa lagu leey marka haday nakira tahay see mubtada u noqotay maxaa musawq siiyey tacajubka weya lagu leey wuxuu ku yidhi wajaasa waa banaanaaday alibtidaau ku bilaabasho bihaa ma nakira lagu bilowdo limaa shay dartiis u banaada fiiha dhexdeeda ku sugan min macna tacajubi xaale u yahay ama si oo min macna taajubi ah dheh oo tamyiiska dheh wajaasa waa banaanaaday alimtidaau ku bilaabasho bihaa maada lagu bilowday limaa lijli maakii dartiis u banaanaada fiihaa maada ku sugan oo min macna tacajubi ah amase min macna tacajubi xaale u yahay maam kamaa qaaluu siday u yihahdeen fii qowli shaaciri cajabun yaab akaa-inun litilka taas u sugnaaday cajabuntaas waa mubtadi waana nakiro tacajubkaasaabaa alitilka taas usugnaaday sugnaaday min jihati qadiya xagga qadiyadda qadiyadan iyo arintan yaaba usugnaaday sugnaaday wa iqaamatii nagaashadayda fiikum dhexdiina aan ku nagi ahay calaa tilka alqadiyati maca tilka alqadiya ayadoo arintaas aad ay jirto acjabisi kasii yaa badan ha horta taad igu wadaan waa wax lala yaab waxaad igu wadaan ha laakiin waxaa kasii yaa badan u aniga tayda oo anoo saas la ii ihaanaysa iska kin dhex fadhiyo taasaa ka siiyaa badan hmm. wuxuu ka eed sheeganayay wixii hawla ana la ii dira hu wixi cuntana la siina taasaan an kula yaabayo wadaanta tol ceelka shub dhaanka dhaan safarka wad habeen iyo maalin waxau hawsha waa aniga cuntana waa hebel taasaan la yaabayo cajabun yaab akaa-inu litirka taas u sugnaaday taasaan anu la yaabayo qadiyata min jihati lqadiya xagga qadiyad ahaan wa iqaamatii nagaashadayda fiikum dhexdiina aan ku nagi ahay calaa tilka alqadiya maca tilka alqadiya ayadoo arrintaasu jirto saas laii ihaanaysana ase acjabu ka siiyaa badan maamushaedka laga rabaa cajabuntaasa mubtada wuxuu ku yidhi wa imaa liannaha fiiri maxaa maada loogu bilowday lima fiihaa min macna tacajubiya loogu bilowday wa imaa liannahaa maadu fii quwati mawsuufi mawsuuf awooddiisa inay kusuguntaha loogu bilowday waa cilo kale wima lnahaa maada fii quwati mawsuufi mawsuuf awoodiisa inay ku sugan tahay mawsuufay lamid taha maada oo maada markaa macnayna waxaan leenahay maa shay weyn fiiri weyn kusoo sifa maaha marka mawsuufay lamid tahay idil macnaa macnuu wuxuu yahay shay-un cadiimu shay weyn maa shay weyn aada leedahay shay waa maadii weyntusoo cadiimun maaha marka waa mawsuufba xagga macnahay mawsuuf ka tahay idil macnaa macnuu waxa way shayun cadiimu shay weyn aa ah, xasana wanaag badiyey zayda kamaa qaaluu siday u yidhaahdeen fii sharun mid shar badan ahara ka guuxiyey daa naabin micibid saaxiiba bahal micile wixii ka guuxiyey walle waa shar badan yihiin shar weyna saakiin micida lahayu kasii guuxiyey aharka waxa weya asalku waa sawdka kelbiga oo kelbiga dhowr sawdu leeyahy sawtulkelbiga mar nubaaxa la yidhahdaa waa qaylo waawaawa markuu iska leeyay waa markuu marnaba maray ka tabar ka tabaro ka daba timid oo iska celi waayey cadowgii markaas gudaha hoos u leeyay qabow badanaa ku dhacay meelu galu waayey amase dhib weynu iska difaaci karin ku yimi markaasuu hoos u guuxaa guuxaas wey marka aar hmm. kaas wey horaagu marka bahal micila wixii ka guuxiyey shar badana iyagu waa kasii daran waaa marka waa mahmaah carbeed waxaa loogu maano shay shar badna oo lala yaab jiray qola ka shar badan hadday soo baxdo oo iyagii meel saaraan qolo shar badan umadu la yaabtay hadday kuwa ka qatarsan intay yimaadaan ku soo baxaan oo iyagii meel saaraan oo iyagii acuudbilatal shar badana hayaan kuwa <laughs> markaasa waxaa la ihahdaa markaas carabtu waxay tiraa shar aharadaa naab <laughs> bahal micilo wixii ka guuxiye <laughs> shar badan ayay shar badan sharun mid shar badan ahara ka guuxiyay yihahdeen daa naabin micimidu ina macnaha waxa weeya shar hadda fiiri sharun a mubtadaas ahara jumladaasuna khabar soo ma jeedid marka wuxuu kuli ina macnaha macnihiisu waxay tahay sharun cadiimu shar weyn waayo ahara ka guuxiya daa naabi wathani ka labeeya anahaa taxtamilu alaaata awjuh wathani mid ka labeeya anahaa taxtamilu macnahaasoo lama dhihin laba madhabaa ku sugan madhabkii koowaad waa nakira taama we xagga naga dhig madhabka labaad wathani madhabka labeeya wlmadhabu thaani madhabka labeeya annahaa maadu taxtamilu waxay aqbali kartaa alaaata awjuhin saddex wej ay aqbali kartaa axaduha midkeed an takuuna waa inay tahay nakiratan taama kamaa qaala si wey waa tii hore tii hore madhabkii hore lamid kaas waa aqbali kartaa oo waa laga dhigi karaa waa madhabkii hadda aan soo sheegnu lamid kaas qowlkaas wathani wejka labeeya wathani wejka labeeya an takuuna waa inay tahay nakiratan lagu sifeeyey biljumlati allatii jumlada bacda gadaalkeeda ku sugnaatay waxay leedahay maa shay shaygo axsana wanaag badiyey zaydan abarki waa maxduuf marka shayun cadiimuna wey waa maxduuf marka qabarki shayun cadiimuna wey waa xadfan yahay marka qabarka wahaaliu wejka saddexeeya an takuuna maadu waa inay ahaato macrifatan macrifo macrifadaasoo mawsuulatan sila looga dhigay biljumlati jumlada allatii jumlada bacdaha gadaalkeeda ku sugan tana marka ay axsana wanaag badiyey zaydan zayd he shay-un cadiim habarkii baa maxduuf markaas wuxuu ku yidhi wacalaa haadayni lwajhayni labadan wej haddaan qabanno falkhabaru khabarkii maxduufun waa mid la xadfay walmacnaa macnuu wuxuu yahay marka nakira naaqisa laga dhigo walmacnaa macnuu wuxuu yahay shay-un shay shaygo xasana wanaajiyey zaydan zayd cadiimun waa mid weyn haddii mawsuulo laga dhigana shay-un waa shay cadiimun oo weyn wa haadaa kanu qowl akfash waa akfash qowlkiisi wa amaa afcala asoo hartay maadiyaan ka gudubna maa afcalaan exraabteeda ku jirnay mogta maadi keligeeda warkeed halkaas ku haray waxaa soo haray afcala maa weligeed waa war badanta iyadu wa amaa afcala <laughs> maa inay war badanta aad ka dartay wadaad bukhaari akrin jiray amaa ku timid kaasuu yidhi maa carabi hada waa laba ahaa jirtay <laughs> ku arkay waxa weya mawsuulay ku timaan shardiya ku timaan iyo wanaxwihima wax saasa markaasu naxwihima waa qalad wey maxaa ila labay ahaan jirtiin macnaheedu labiyo tobaneed eedad naxwihimadaas waa qalad taas waa iska saxayda mhm. maxaa yeele wuxuu yidhi hadda labayba aheed maxaa naxwihaa keenayo wadaadkii bukhaarigaba ku wareega wama afcala wa ama afcala afcala fazacama waxay ku antacoodeen alkuufiyuuna anahu afcaladu ismunba inuu yahy maa afcala maa axsana xayna axsanadaas waa isimba saasay ku andacoodeen xal daliilaha la yidhi bidaliili wadalika kownu ismiyatiha kownu ismiyatiha ismnimadeedu saabit wuxuu kusugnaaday yihahdeen bidaliili anahu shaniye bidaliili anahu afcalaha dhe bidaliili anahu afcalaha yusaqaru in la taskhiiriyo waa la taskiriyaa yihahdeen taskhiirna waa min khasaas min khawaasi asmaa taskhiirkuna waa min khawaasi asmaa qaaluu waxay yihahdeen maa shay weyn a uxaysinahu wanaag badiyey wamaa shay weyn a umaylixahu qurux badiyey ay yidhahdeen waa tasqiiriyeen wazacmalbasriyuuna waxay yidhaahdeen zacmadan maanta waa qaala maahan tan waa kutusa isaga rajaxaba anahu afcalihi ficlun ficil wey ficilkoo maadin maadi ah wahuwa qowlka basriyiintu firi wahuwa zacmiga basriyiintu asaxiixu waa midka saxiixa linahu marka cilalu keena waa tacliilina adilo oo tacliilu keena inay afcala ficil tato adilu keena linahu afcalaha mabniyun waxaa lagu binayay cala lfatxi fatxana ficil maadiya lagu binay jir ko walow kaana sman hadduu isim ahaa lahaa lartafaca waa godminaha laa iyo irtafaca aha lartafaca laa iyo irtafaca waay iska saxeex lartafaca waa godmi lahaa dhe calaa anahu khabarun inuu ku godmi lahaa axsana waa isim hadday ahaa lahayd xala dhihi lahaa maa axsanu hala dhila maa axsanu alaska dhila haye tacliil kaleeto tacliil kalu daliishaday markaasuu yihi weliannahu afcalaha yalzamhu waxaa laasimaa macaya ilmutakalim yo ilmutakalimna jirkeeda nuunulwiqaayat nuunulwiqaaya haddii nuunul haddii yaa ilmutakalim ay la xiriirsato axsana nuunulwiqaaya la dhexgeliya ficilka axsanaa iyo iyo ya-da taasuna ficilka qaas ku ficil kasta mar haddii yaa mutakalim ay la xiriirsato mafcuul u noqoto nuulwiqaaya la dhexgeliya marka waa calaamad ficil wlianahu afcalaha yalzamu waxaa ku laasima maca yaa mutakalim marka yaa mutakalim ay mafcuul u noqoto nuunulwiqaayati yaa ku laasima yuqaalu waxaa la ihahdaa maa shay weyn a afqarani ii baahi badiya ilaa cafwi illahi ilahay cafiskiisa cafiga ilaahay baahi badana u qaba fiiri afqarani nuunulwiqaaya la kala dhexgelsheediyo ficilkii afqara ah taasna waxaa iskale ficilka walaa yuqaalu lama yidhaahdo ma afqari oo ya-da iyo ficilka laiskuma xijiyo hadday isim ahaa lehed waa laisku xijila hadday isim ahaa lehed waa laisku xijila taskiirkii marka fiiri shay markaad masale masale ka rajaxayda maxaa lagaa rabaahan horta waxaad rajaxayda daliilkeeda inaad keento ko khasmigana inaad daliilkiisa ka jawaabto sooma hadda wuu keenay eh, ibnu hishaam wixii uu ku rajixi lahaa masalada uu wato oo ah inay ficil tahay wa inuu ka jawaaba kuufiyiinta zacmigoodii waa kanaan ila waxa yidhahda ayagu hal daliila keena waa la taskiray wa ama taskiiru taskiirku fashaadu waa iska shaad uu yidhi wa wejhu wejhu shuduud wa wejhu taskiir waxaa tidha wa ama taskiiru taskiirku fashaadun waa shaad wa wejhu wejhu shuduud shuduudkaas wejgiisa anahu afcalaha ashbahal asmaa asmaaduu shabahay cumuuman guud ahaan horta guud ahaan guud ahaan waa shabaha asmaada halkee ka shabahaa bijumuudihi angegnaantiisa ma tasarufo waa angeganya ko waa halni iyo wa anahu afcalaha laa mastera lahu inuusan master lahayn waa labo labadaas asmaadu si gud uga shabahaa tan labaadna si gaar ah ismu tafdiil u shabahay afcaluhu wa ashbaha wuxuu shabahay ma afcalihii afcala tafdiili ismu tafdiil afcala tafdiil waa ismu tafdiil kaasuu shabahay khusuusan gaar ahaan halkee ka shabahay dhowr meelood ka shabahay fiiri bikownihi afcalaha ahaanshadiisa calaa wasni ismu tafdiilka wasnigiisa uu yahay ko waa ka shabahay wa bidalaalati afcalaha tusida uu tusa cala siyaadati dheeraad axsana wanaag badiyey alaleeyahay wanaag badiyey ziyaado tusaa labo wa bikownihimaa afcalaha iyo ismu tafdiilka labadooda ahaanshada ay ahaadeen labadoodu ahaanshada ay ahaadeen laa yubnayaani kuwaan laga dhisayn ilaa mimaa ficil maahan istakmala dhammaystirtay shuruudan shuruud shuruudoo yati uu imaan doono dikru alsheegideeda intaasna wuxuu ka shabahay si gaar ismu tafdiil kaas marka masaladaasa noogu dhammaato ah afcala wa fii axsana ficilka ficilkiisa lagu sheegaa wa fii axsana axsana damiirun damiira ku sugan damiirkoo mustatirun asuran bitifaaq bilitifaaqi dhe iswaafaqsanaan weliba wujuuban u asturanyay wa satru marfuucin bimrin qutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima wa afcaal istinaai watacajubi tacajubkii aha baakana waajib u asturanyay waajib u asturanyay damiirko marfuucun oo la goday cala alfaaciliyati faacilnimo lagu goday damiirkoo raajicun u laabana ilaa maa maada u laabana maa shay weyn a axsana ka wanaag badiyay huwa maaguba zaydan wa huwa damiirkaasu dheh hadda damiirka u celi wa huwa damiirkaasu alladii waa midkii dallanaa na tusay calaa smiyatiha maada ismnoodeed maadaasu inay isim tahay damiirkaasaa na tusay damiirka see noo tusay lianna damiira damiir laa yacuudu uma laabto ilaa cala asmaai maahan meel kale dambama u laabto damiir asmaa mee lahayn uma laabto wa zaydan zaydan mafcuulu bihi weeye cala alqawli qowlki ah haddaan qabano biana afcala ficilmaadi wey haddaan idhahno afcala ficil maadi waa mafcuulu bihi ko wmushabahu waa mid lagu shabahay bilmafcuul bihi cala lqowli bianahu ism isimka kuufiyiinta dariiqa kuufiyiinta haddaan marno oo ah waxa weya afcaladu waa ism waxaa laleeyahy mansuubun cala lmushabahi bimafcuul bihi mushabahun bimafcuul bihi cala lqowli qowlka dhaa bianahu afcalihi ism waa ism allah subxana wa tacala alam sala allahu ala nabiyina maxamed